bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab lcaalamiin sal allah wslm cla sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, in sha allahu tacaala waxaynu bilaabi doonaa eh, kitaabkii annaxw lwaadix annaxw lwaadix fii qawaacid اlluqati اlcarabiya eh, kitaabkaasi oo ah runtii kitaab aada iyo aad u mufiida usluub aad iyo aada u fiican oo runtii sahli ah oo yacni qofka fahamka eh, u dhow inuu qofka wax fahansiiyo daalibulcilmiga ah eh, ama faniga naxwaha inuu barto raba ayay u qoreen labada sheekh ee kitaabka qoray annaxw alwaadix eh, mustafa amiin iyo cali aljarim waxay u qoreen isluub badiica oo ka kooban sidaynu arki doono maad garanaysaan marka u horeysa amhila lidarsi tusaalayaal inuu diraaseeyo oo cashirka ugu talagalay oo waadaxa runtii marba darsiga ay sharaxayaanna ku salaysan waxaa ku xiga waxa la ydhaahdo albaxhi oo sharaxaya mxuuha darsigii sharaxaya amsiladii uu darsiga ugu talagaleen mid walba si fiican u bayaaminaya albax qaybta saddexaad waxa weeye alqawaacid oo ay labada sheekh ku soo khulaaseeyeen si kooban murtidii casharka iyo ujeeddadii casharka maqsuudkii ugu muhiimsanaa ay ku soo koobeen oo laba masalan qodob laba cibaara saddex cibaaro afar cibaaro kolba inta ay qaadato ay ku soo koobaan oo ay ugu talagaleen in la xifdiyo maadaama maqsuudkii ay xambaarsan tahay darsiga in qofku xifdii karo oo ay kusoo koobeen waxaa ku xiga tamriinaad mutanawica oo mukhtalifa oo aada u kala duwan oo tiro badan oo ardaygu hadduu is yidhaahdo ka shaqee yani saacado badan ku qaadanaya eh, oo aan la tirin karayn kuwa eh, wax laga lagala soo baxayo kuwa oo meesha ku qoran kuwa dusha laga keenayo oo ma garanaysaa eh, iiti iiti e bialaai jumalin saddex jumloodoo noocaasa keen adeafar jumloo noocaasa keen haati arbaca jumalin kada wakada wahaati hamsa jumalin wahaati sita jumalin noocaasoo kale iiti e bialaai jumalin tamaariin noocaas oo aad iyo aad u tiro badan kuwa meel ka bannaan yihiin oo la buuxinayo iyo kuwa wax lagala soo baxaya intaba waxaa tamaariintaa uu inta badan ugu dambaysiiyaan marka la gaadhay craabka namuudaj fi icraab namaadaj fi licraab oo tusaalayaal icraabka intuu bixiyo <clears throat> dabadeedna jumlooyin kuwii uu icraabay ee uu tusaalaha kugu siiyey la mid ah haddana markii la ku weydiiyo inuu icraabo marka labada sheekhee kitaabka qoray ilaahay subxana wa tacaala ka abaalmariyo raximahum allahu tacaala waxa weeye usluub aad iyo aad u badiica ayay kitaabka u qoreen kitaabka anaxw lwaadix laydhaa wuxuu ka kooban yahay laba marxaladood almarxala alibtidaayiya iyo almarxala athaalawiya almarxala alibtidaayiya waa saddex kitaab almarxala athaalawiyana waa saddex kitaab lix kitaab buu ka kooban yahay lix kitaab oo ugu fudud yahay kitaabka u horeeya runtii ugu sahlan yahay laakiin marka kitaabka labaad la gaadhaba duruus culus oo runtii muhiima fi naxwi ay keenayaan ka saddexaadna uu kasii sidaasoo kale uga sii saraynayo labadii cilmi ee cilmu naxwi iyo cilmu sarfi la odhanayay oo waayadii hore asalkii horeba isku dhex jiri jiray oo kitaab kaliya lagu daraasiin jiray waagii dambe la kala saaray kutub badanoo naxwaha ka mid aho kutubta mudawalaadkiina isku daraanba sida alfiyat ibnu maalik oo kale fi naxwi wa sarfi balan alfiyat ibnu maalik fi naxwi wa sarf naxwo oo keliya maahae sarfiguna qaybta dambe o dhani waa sarfi marka iyaguna way isku dareen annaxw lwaadixani asarfu lwaadixna wuu ku jira asarfu lwaadix cilmigii sarfiga ahaa weliba masaa'ilkii ugu adkaa ayay kusoo qaadaan kutubta marxalada aanawiga ay labada sheekh kusoo qaadaan waayahay annaxw lwaadix waxaan rajaynayaa inuu noqdo sidaa magaciisuba uu waadix u yahay insha allahu tacaala ardayda inuu waadix ugu noqdo labada sheekh ay ugu bixiyeen naxwo waadixa cilmu naxwi muqadimo weyn kama bixin karo iyo dhacweyn lannahu waxa weeye waxa weeyaan kitaabka aynu bilaabayna markaad eegto oo aan hayn kutubtii maaragta mudawalaadka iyo naxwaha macruufkaha inu kitaab ibtidaaiya maanta ka bilaabayno dee uma baahna wax badan inaynu ka bixino laakiin waxaan kolley laga maarmaynin inaynu wuxuun ka sheegno cilmu naxwi wuxuu ka mid yahay iyo cilmu sarfiga insha allahu tacaala haddaynu kitaabka sii wadna aqsaamtiisa badan lixdiisa kitaab inoogu iman doona waxay ka mid yihiin culumta alculuum alcarabiya ladha ama culuum lua alcarabiya luqada carabiga culumteeda naafica luqada ka luqa ahaan ka warama ee raarida ee jilciya ayuu ka mid yahay culumta culuum alcarabiya oo lagu tilmaamay ilaa labiyo toban cilmi inay tahay ilaa labiyo toban cilmi cilmiga ugu muhiimsani waa cilmu naxwi ee laga bilaabo culumtaasoo dhan cilmu naxwi baa laga bilaaba xataa isagaa ka horeeya cilmu sarfiga cilmu sarfigu waa cilmi faa'iido badan oo kelmadda isrugrugeega iyo maarkasa wasnigeega wasaanteeda iyo binaeega iyo ka sheekeeya ismu faaciliyo ismu waxyaabo badan oo farqi u baahan qofku inuu kala garto ka warrama laakiin waxaa ka horeeya oo lagu bilaaba horta aalibka culumta carabiga markuu baranayo waxa weyaan cilmu dhaxw oo aad iyo aad u faa'iido badan oo xarakadii u horeysay qofku wax akhri markuu isidhaahdo kelmadda inteeda hore oo dhan qofku inuu la bartaa laga yaabo almucalim inaad taqaana almucalim in loo akhriya mu miimka in la godo a caynka la kordhigo mucalim laamka la hoos dhigo qofku inuu mucalim kelmadda maqlay baa laga yaaba mucalim iska idhaa si fudud laakiin halkan ugu dareele waxa wey akhirkii muxuu odhanaya xarafkii ugu dambeeyey muxuu odhanaya maalmucallimu buu odhanaya jumladii wakhriyey maalmucallima oo miimkii u dambeeye u kordhigaya mise almucallimi buu odhanaya intuba way jirta almucallimu way jirtaa almucallima way jirtaa almucallimi way jirtaa inuu inuu go-aan ka gaadho weeye halkaa jumladaa u akhriyayo saddexdii la xarakaynayay miimkaas godaalkii iyo kordhigii iyo hoosdhigii midka uu xarakaynaya wahaadihi hiya almushkila halkaasaanu qofku haddii aanu naxwihii garanayn uu khaldaya meeshii la rabay inuu godanaa uu kordhigaya marka la ydhahdo masala sharaxa almucallimu addarsa waxaa laga yaabaa inuu akhriyo sharaxa almucallima sharaxa almucallima ama mucallimii iska idhahdo sharaxa almucallimi addarsadii lafteedii mafcuulkahayd addarsa inuu akhriyo addarsu addarsi liannahu laa yacrifu almansuuba min almarfuuc laa yacrif mataa yarfac wamataa yanib wamataa yakfid ma kala garanayo ma dhigan goorta la godo kelmadda iyo goorta la kordhigo iyo goorta la hoos dhigo wax kasta oo u akhrisidhaada mushkiladaasa ka hor imanaysa laxnigaasu ku dhacaya mararka qaarkoodna macnuu bedelayaaba laxnigaas xarako keliya ayaa bedeli kartaa maxaa yeele jumlo dhan macnaheeda bedeli karta oo khalad weyne ka soo bixi kara marka cilmi walba faaide yani faaidada ahmiyadiisu waxay ku xidhan tahay faaidada weye inta uu qofka u faaideynaya marka culumta carabiga oo naxwuu ugu horeeyaa oo sarfigu runtii uu ka mid yahay iyo culuumulbalaaqada marka dambe la akhriso waxa weeyaan intuba waxay qofka ka dhaadhicinayaan kalaamka carabiga jumlada carabiga ayay ka dhaadhicinayaan maqsuudka ugu weynee loo baranayaana waxa weeye in lagu fahmo kitaab ullahi tacaala iyo iyo xadiidkii nebiga ama sunihii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh lagu fahmo halkan oo kale imika sheekhan muqadimada yar kitaabkan uu sameeyey waxa uu lahaa ina tacaluma cilmi naxwi fardu cayni cala qaari'i اlqur'aani wاlxadiid cilmu naxwiga barashadiisu waa fardu cayn buu yidhi qofka raba inuu qur akhriyo ama xadiidka akhriyo weliba uu tafsiiriyo oo uu sheekh ku noqdo fardu cayn buu ku yahay buu yidhi naxwaha barto isagoo aan cilmu naxwi garanaynin inuu qur-aanka yani maarta isku qaada maaha tafsiirkiisa xadii kitaab xadiia macnihiisa inuu isku qaada maaha lannahu haddaanu garanaynba luqada uu ku qoran yahay kitaabka ilaahi subxana wa tacaala iyo xadiidkii rasuulka oo uu yanii ka daciifay kari waayey inuu luqadii maarata culuumtii ay lahaydee basiidka ahay aad iyo aadna mufiidka ahayd soo barta hadduu kari waaye qofka kari waaya inuu naxwo soo barto inuu tafsiir isku qaadan baa yidha tafsiir baan garanaya ama xadiid baan garanaya albaabkii laga soo gelayay ayuu ka leexanayaa albaabkiibuu ka soo geli kari waayey jaranjartiibuu ka soo bixi kari waayey loo soo marayay markaasuu doonayaa gudaha inuu isku tuuro oo daakhilka galo ya oo aad maaragtaa dad badan yani maaragtaa sida laftiguba uu ugu rogmado laftiguba sida uu qofku u laxniyo ayuu macnahana u laxniyay qof kale yaa rasuulullah isagoo xadiis aqriya faqiila yaa rasuulullaah ee munaadihii maarkasa mudaafka ahaa in la nasbinayay saynu baran doona yaa rasuulallaah idin godaya ee intaa sixi kari waaye lafdigii xarakadii sixi kari waaye siduu macno u saxa macno loogu aaminaa way adkaanaysa siduu macno u saxa marka qofka qur-aanka iyo sidaa kitaabkaasi sheekhaa taqriirka saaray uu qoray calaa qaari'i alqur'aani walxadiid waa fardu cayn buui wawaajibun wujuuban sinaaciyan calaa qaari'i alfiqhi wa min baqiyati alculuum culuumta kale qofka akhriyayaana waajib sinaaciya weeyo xagga luqada iyo carabiga iyo marka laga eego yani waxa weeye waajib buu ku yahay ama kownuhu farda cayni fi lqur'aani walxadiid falina adnaa xaraka mugayiran lilmacnaa mu'adiyan lilkufri waalciyaadu billah qur-aanka iyo xadiidka waxaan u leenahay waajib buu ku noqonaya oo faral buu ku noqonaya farducayn qofka akhrinaya wuxuu yidhi xarako keliya ayaa macnaha bedeli karta qofkana yani wuxuu ku hadli karaa wax kufrioo lagu kufriyo xarako uu bedelay darteed ayaa keeni karta waayahay cilmigaasi cilmu naxwi wuxuu ka hadlaa waa cilmi ka hadla alkalimaat alcarabiya waliba kelmadaha luqada carabiga wuxuu ka hadlaa aakhiru lkalima ayuu ka hadlaa aakhiru lkalima kelmadda aakhirkeega isbabedelka ku yimaada ayuu ka hadla cilmigani dhammaantii wuxuu ka sheekaynaya aakhiru lkalima yani kelmadda awalkeega kama hadlo wasadka kama hadlo wuxuu ka hadlayaa keliya kelmadda aakhirkeega oo uu xarakaynaya icraaban wa binaacan kelmaddu inay mabni tahay oo xarako keliya yani maaragta ay laasimayso iyo inay mucrab tahay kelmad isbabedlaysa si aynu baran doono insha allah oo yani waxa wey akhirkaygu isbabedelayo iyo markuu akhirkaygu isbabedelayo alrafcu walnasbu waljaru waljasmu in midka ay tahay loo eego alkalimaat alcarabiya oo uu aakhirka eego weliba fii xaali tarkiibiha marka jumlada soo geliyo ayuu cilmigani ka hadlaa faa'iidadiisuna waxa weeye inuu laxniga iyo qaaca qofka ka ilaaliyo iyo in loo gargaarsado ama loo kaashado in kitaabka ilaahay iyo kalaamkai rasuulka salawatulahi wasalaamu calayh lagu fahmo cilmigan cilmu naxwi waxaa laga soo qaatay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka salawatulahi wasalaamu calayh wa kalaamu alcarab wa min kalaami alcarab almawhuuqi bicarabiyatihi iyo carabtii lagu kalsoonaa intaanu carabigu laxnigu soo gelin ee aanu isbedelin yani dadku kale aad usoo dhexgelin aanu luqadu fasaadin carabtii lagu kalsoonaa kalaamkoogii ayaa eh, laga soo qaataa waayahay eh, marka kitaabka anaxw alwaadix yani insha allahu tacaala eh, bilaabaynaa aljuz lwal kitaabkiisii koobaad marxalada koobaad oo saddex kitaab ka kooban kitaabkiisii u horeeyey oo la dhaha aljuz lwal min kitaab naxw lwaadix ju wl aju wl insha allahu tacaala waa kitaab aad u fudud aad iyo aad u fudud wuxuu u baahan yihiin qofku markuu bilowga yahay waxa fiican in duruusta loo yaryareeyo oo yani waxa weeye maalinba in yaroo kooban uu qofku qaato lama fahmi waayo cilmiga naxwaha hadduu qofku maalin walba in yaroo kooban ka qaato oo intaa aanay dadku u fahmin cilmiga naxwaha haddii sida fiqiga iyo xadiidka loo akriyo loo akriyo ee culumta kale fudud sideedii haddii macalinku u akriyo ardayguna sidii oo kale is idhaahdo maarkas intaa waad fahmi kartaa intaaba wada akriso oo markaliya diyaari is idhaahdo xataa hadduu qofku yani maarasa cajaladii lamida ee ka dhegaysanayo oo la duubay waa inuu maalinba in yar ku daysto maalinba in yar inuu ku daysto wey lamaba fahmi waayo insha allahu tacaala biidn illah haddii layaryaraysto aljumla lmufiida waa darsiga ugu horeeya aljumla lmufiida oo halka ay ka bilaabaan kutubta naxwiyiinta oo dhani kutubta naxwaha ay nuxaadu ka bilaabaan alkalaam ama aljumla lmufiida marka ugu horeysa waxay ka hadlaan hadalku wuxuu yahay lannu cilmu naxwi wuxuu ka hadlayaa luqadii wuxuu ka hadlayaa jumlooyinkii in marka u horeysa hadalka la kala saaro hadalka la icraabi karo ee hadal loo arko ee icraabi kara iyo hadalka aan hadal ahayn ee aanay waxba ka sheegayn marka u horeysa waa in la kala saaro halkan wuxuu labada sheekh raximahum llahu tacaala kaga hadlayaa waxaa la ydhaha aljumla almufiida oo u dhiganta alkalaam ajrumigo kaliyo marka la dhiganayo alkalaam u dhiganta aljumla almufiida darsigan waxa eh, aynu ku qaadan doonaa jumlada mufiidadihii inay tahay wixii laga hela laba shay laba shay oo kaliya in laga helo kow waa in tarkiib la helo tarkiib tarkiib macnihiisu waxa weeye in kelmada laysku keeno ama alfaad lafdiya laysku keeno ugu yaraan laba kelmadood marka laysku keeno ayaa la odhan karaa tarkiib ugu yaraan laba kelmadood iyo wixii ka badan marka qofku eh, maalan uu yidhaahdo qaama caliyun waa tarkiib cali baa istaagan marka uu idhaahdo jalasa aalibu ardaygii wuu fadhiista jalasa aalibu waa tarkiib jalasa aalibu cala alkursiyi waa tarkiib dakhala axmadu alfasla waa tarkiib albaabu maftuuxun waa tarkiib almasjidu waasicun waa tarkiib laakiin haddii aad tidhaahdo almasjid oo keliya aad ku hadasho maaha tarkiib ama maaha murakab bilmacna alasax murakab maaha murakab iyo tarkiib waa isla tarkiib maaha almasjid haddaad tidhahdo almasjid lannu waa lafdi keliya ama waa kelima keliya waa hal kelmad waasicin oo keliya haddaad tidhaahdo maaha tarkiib leannu waa kelmad keliya goormay tarkiib noqonaysa markaad isku keenta ugu yaraan laba kelmadood ama wax ka badan saddex kelmadood toddoba kelmadood toban kelmadood wax ka badan la isku keento ugu yaraan laba kelmadood marka albaabu maftuuxun waa tarkiib awalan waa in tarkiib la helo waa o waaniyan arinka labaadi waxa weeye si jumla mufiida loo helo arinta labaadee loo baahan yahay waxa weeye in la helo alifaada wax ladhaa ama mufiid iska dhig mufiid in la helo ifaada faa'iida in la helo w tarkiibkaaad samaysay tarkiibkaaad samaysay waa inuu mufiid yahay tarkiibkaaad samaysay leanna waxaa dhici karta laba kelmadood inaad isku keento macnuhuna aan dhammaystirnayn waxaa laga yaabaa saddex kelmadood inaad isku keento macnuhuna aanu dhammaystirnayn oo wali hadalka wax ka dhiman hadalkaad isku keentay tarkiibkaagu waa in mufiid shardiga labaad markaad tidhaahdo maalan albaabu maftuuxun albaabu maftuuxun albaabkuuu furan yahay markaad tidhaahdo waa tarkiib shardigii koobaad wayn ahayd shardiga labaad waxa weeye jumlo dhammaystiran macno dhammaystiran ma tahay albaabkuu furan yahay waa macno dhammaystiran almasjidu waasicun masjidku waa waasix masjidku weyn yahay waa macno dhammaystiran qaama caliyun cali wuu istaagay waa macno dhammaystira jalasa aalibu cala alkursiyi waa macno dhammaystira marka la helo macno dhammaystiran ayay jumladu mufiid noqonaysa mufiid marka labada shardi ee jumla mufiida yani ay u baahan tahay ama si jumla mufiida loo helo labada shardi ee loo baahan yahay waxaa weeye waa labadaa shardi waa altarkiib walfaa'ida ama alifaada an yakuuna mufiida hadalka waa in marka horeysa tarkiib la helo oo uu murakab yahay shardiga labaadna waa inuu mufiidyuna macno dhammaystira faaidaya markaan idhaahdo muxamadun oo keliya haddaan ku hadlo muxamadun jumla mufiida ma yahay mise maaha marka horeysa waxaan odhanaya tarkiib ma yahay tarkiib ma yahay muxamadun maaha tarkiib murakab maaha marka ma noqon kara jumla mufiida leannu shardigii koobaad baa dhiman oo maqan haddii aan idhaahdo ka waran in qaama aliyu n qaama caliyu haddii cali istaago oan kaga hadha hadalka halkaa ku daayo in qaama caliyun hadduu cali kao in horta waa murakab tarkiibkii u jira leanno in waa kelmad qaama waa kelmad labaad caliyun waa kelmad saddexaad tarkiibkii u jira waa murakab min alaai kalimaat saddex kelmadood buu ka koobaya laakiin tarkiiboo keliya looma baanay muxuu ahaa shardiga labaad tarkiib marka la hela maxaa loo banaada inuu mufiid yahay mufiid ma yahay hadalkaasi mise maaha maaha mufiid haddii hebel iskaco waxaasaa dhacaya waa inaad wii kale wax kalea loo bahan yahay inaad ku darto ma dhammaystirna jumladaas sidaa darteed jumla mufiida maaha maxaa jumla mufiida ah wixii labadaa shay laga helo altarkiib waalfaa'ida ama walifaada aljumlatu almufiidatu ciwaankaasay labada shardiba ku jiraan aljumla waxaa ku jirta tarkiib baa ku jirta juml waa wax laysku keenay oo jumla wey kelmadda keliya jumla maaha halkaasuu tarkiibka ku jira almufiidatuna shardigii labaad baa ku jira tarkiibkaas laysku keenay waa inuu mufiid yahay almila tusaalayaasha waa qaybta u horaysu ka bilaabo kitaabkan usluubka uu yaallo alamiladaasuu ka bilaabay amila lidarsi kuwa xooga la saaray tusaalayaasha baxiga ka dambeeyana uu sharaxaya qaybtaasaa u horeysa qaybta baxiga oo amilada sharaxaysa oo aad iska akhrisan karto ayaa ku xigta qawaacidkiibaa ku xiga ama khulaasadii darsiga oo mursidii darsigaoo lasoo koobaya dabadeedna tamriinaadkii mutanawic ahaa ayaa ku xigta almila almilatu waa jamcu miaal tusaale miaal miaal waa inaanad u akrin miaal maaha miaal miaal wey jamcu miaalin ayaa miaal marka la jamciyo tusaalihii almilatu lagu jamciya albustaanu jamiilun bustaanku waa beertii wuu qurux badan yahay ashamsu aalicatun qoraxdu way soo baxaysaa shama caliyun cali qatafa muxamedun muxamed wuxuu goostay zahratan ubaxa yaciishu samaku kalluunku wuxuu ku nool yahay fi lmaa'i biyaha ayuu ku nool yahay yaksuru nakhiilu timirtu geedaha timirtu waxay ku badan yihiin fii misra masr ayay ku badan yihiin waxa ay labada sheekh keeneen raximahum allahu tacaala amila lixa lix miaal bay keeneen lixda miaal waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood waa laba laba labada u horeysaa waxay ka kooban yihiin laba kelmadood labada miaal ee ku xigaana waxay ka kooban yihiin saddex kelmadood labada miaale u dambeeyaana waxay ka kooban yihiin min afar kelmadood marka si madruusa amiladu waa si loogu talagalay bay u socdaan albustaanu jamiilun waa jumla dhammaystiran waxay ka kooban tahay laba kelmadood ashamsu aalicatun waa jumlo dhammaystiran waxay ka kooban tahay laba kelmadood marka tarkiibkii waad haysaa tarkiib oo laba kelmadood baa laysku keenay waxaad haysaa mufiidkii faa'iidadii leannu hadalkuu dhammaystiraya bustaanku wuu qurux badan yahay iyo qoraxdu way soo baxaysaa waa hadal dhammaystiran shama caliyun wardatan iyo qaafa muxamedun zahratan min saddex kelmadood bay ka koobay waa tarkiib wuxuu ku tusayaa tarkiibku inuu ka koobnaan karo laba kelmadood murakabku wuxuu ka koobnaan karaa saddex kelmadood wuxuu ka koobnaan karaa afar kelmadood waqad yatarakabu min akar wax ka badanna wuu ka koobnaan kara marka mar walba waxaa muhiima in tarkiibkii la helo iyo in mufiidnimadii faa'iidadii la helo يعيش samaku fi lmaa waxay ka kooban tahay afar kelmadood yakuru nakhiilu fii misra waxay ka kooban tahay afar kelmadood waa tarkiib marka la hela maxaa la odhanaya jumlada jumla mufiida la odhanaya albustaanu waa albustaanu jamiilun waa jumla mufiida liannaha murakabat min kalimatain walinaha mufiidatun faa'iidatan taama waxay faaidanaysaa jumladaasi macno dhammaystiran ayay faaidanaysaa baxiga waynu iska dhaafaynaa waa hadii arii kartaa soo arisan kartaa soo akrisan insha allahu tacaala alqawaacidka aynu dhaafan wuxuu yidhi qawaacidka oo khulaasatu darsi ah jamcu qaacidatin atarkiibu aladi yufiidu faa'iidatan taama yusamaa jumlatan mufiida wayusamaa ayضa kalaama aljumlaة اlmufiidaة qad tatarakabu min kalimatayn waqad tatarakabu min akar wakulu kalimatin fiiha tucaddu juz'an minha khulaasatu darsi wayta darsigu amilo badan buu lahaa oo lix tusaalaah sharax iyo baxi badan buu lahaa amilo badan wuxuu yeelan doonaa tamaariin badan laakiin khulaasatuhu iyo murtidiisa iyo maqsuudkiisu intaas wey qaacidada xambaarsan oo hadal kooban oo muujisa oo mukhtasara ku qoran waxaa loogu talagalay qaacidada in la xifdiyo oo ardaygu maarkasta daalibku korka qabto atarkiibu buu yidhi tarkiibka waxa laystarkiibiyo ee laba kelmadood iyo ka badan laysku keeno alladii tarkiibka yufiidu faa'iideeya faaidatan taama faaiid dhammaystiran oo taama faaideeya waxaa tarkiiba faa'iide dhammaystiranna faa'iideeya soo labadii shardi maaha atarkiib waa shardi alladii yufiidu faa'idatan taama oo faa'iideeya faa'iide dhammaystiran waa shardigii labaad labadaa marka la hela maxaa la dhaha yusamaa tarkiibkaa mufiidkaa waxa lagu magacaabaa jumlatan mufiida la jumla mufiida wey maa hiya aljumla lmufiida haddii lagu dhahdo jumla mufiidadu waa maxay af soomaali ahaan waxaad odhanaysaa waa wixii laba shardi laga helo awalan waa in tarkiib la helo wa aaniyan waa inuu mufiid yahay markaad carabi ku sheegaysana waxaad odhanaysaa aljumla mufiidatu hiya altarkiibu alladii yufiidu faa'idatan taama waa tarkiib hadal laysa saaro oo laysku keeno oo kelmada laysku keeno alladii yufiidu faaidatan taama faaid dhammaystiran faaid yusamaa jumla mufiida la dhaa wa aydan waxaa kaloo lagu magacaabaa lagu magacaabi karaa kalaamanna waa la odhan karaa kalaamna waa la dhaa marka waxa isku mid a lmufiida iyo alkalaam waa isku mid alkalaam kitaabka matnu ajrumiya ajrumiyadu wuxuu idhaahdaa markuu kalaamka isagu alkalaam buu idhaha halkuu kitaabkeenana aljumla mufiida ciwaan ka dhigay kaasi wuxuu ka bilaabaa alkalaam afar shardi ayuu leeyahay kalaam marka la aljumla mufiida halkan waxaynu ku soo koobnay afartii shardi laba shardi waa labada ugu muhiimsan labada kalee maqani waxa weeye kalaamka ajrumigu markuu ka hadlayo uu kusoo daro waa inuu lafdi yahay horta awalan lafdi waxayn lafdi waa inuu yahay lafdigii waxaynu kaga kaaftoonnay mar haddii murakab la waxa la istarkiibinaya laysku keenaya mxuu ah maxaa laysku keenaya alfaad baa laysku keenaya halkaasuu lafdigii ku jira lafdi buu kusoo daray iyo inuu bilwadci inuu af carabi luqada carabiga ayah marka labadii waxoogaa laga kaaftoobi karaya bay iska daayeen culummadu waxayna soo qaateen maxay labadii ugu muhiimsanaa marka haddii tarkiib la helo waxaa laystarkiibinayaana waa alfaad waa lafdi mufiidna uu noqdo tarkiibkii uu macno dhammaystira faa'iideeyo luqadii carabigana de waynu ka hadlaynaa waxa la baranaya waa luqa alcarabiya shuruuddii afarta ayd ee jurumku sheegayay nowcan maa way iska dhammaystiran tahay waa kalaam baa la odhanaya wayusamaa aydan kalaama waa kalaam la odhanaya aljumlatu almufiidatu qad tatarakabu min kalimatayni waqad tatarakabu min akara wa kullu kalimatin fiiha tucaddu juzan minha qaybtan labaad ee qaacidada wuxuu yidhi aljumla lmufiida jumlada mufiidadii ee aynu soo sheegnay oo wixii tarkiib iyo faa'iida laga hele qad tatarakabu waxay ka koobnaan kartaa min kalimatayni laba kelmadood oo keliya way ka koobnaan kartaa qad tatarakabu min kalimatayn albustaanu jamiilu waqad tatarakabu waxay ka koobnaan kartaa min akara akar min kalimatayn wax ka badan laba kelmadood waxaa ka badan laba kelmadood saddex kelmadood afar kelmadood shan kelmadood waa kada wa kullu kalimatin fiiha kelmad kastaa fiiha oo fi ljumla mufida ku jirta tucaddu waxaa laga soo qaadaa oo lagu tiriyaa juزan minha qayb ka mida kelmadda kelmad kastaa waxa weeye juزun min aljumla juزan minha min aljumla weeye juزan min aljumla lagu tiriya kullu kalimatin fi ljumla mufiida tucadu juzan min aljumla mufiida kelmad kastoo jumlada mufiidada ku jirtaa waa qayb jumlada mufiidada ka mida maalan markaad tidhaahdo yaciishu samaku fi lmaai yaciishu jumladaas waxay ka kooban tahay afar kelmadood yaciishu asamaku fii almaa soo afar kelmadood maa yaciishu keligeed jumladaasi keligeed kelmadaasi keligeed juml maaha yaciishu keligeed juml maaha waa juun min aljumla jumlada yaciishu samaku filmaabay ka mid tahay asamaku keligeed juml maaha kelmadaasi waa juun min aljumla fii waa juun min aljumla almaa waa juun min aljumla yani kelmada keligii ma waa qayb jumlada kullu kalimatin fiiha kalimad kastoo jumlada mufiilada ku jirta tucaddu waxaa lagu tirinaya oo laga soo qaadaya jusan inay tahay qayb minha jumlada ka mid qayb jumlada ka mida wey marka khulaasada ama qawaacidka qaacidada markaad u fiirsato qaacidadan labada qodob ka kooban saddex arrimood baa ku jira maa hiya aljumla اlmufiida maxaa jumla mufiida la dhaha wuxuu kaga jawaabay aلtarkiibu اladii yufiidu faa'idaة taama yusama jumla mufiida aلtarkiibu iyo aladii yufiidu faa'idaة taama labadii arrimood ku jira labadaa shay wixii laga helo ayaa jumla mufiida la dhaha su-aasha labaaday qaacidadan ka jawaabaysaa waxa weeye mima tatarakab aljumla almufiida min kam kalima tatarakab aljumla mufiida imise kelmadood ama imise shay ayay ka koobnaan kartaa jumlada mufiidadii taana qaybtaas kaga jawaab wuxuu yihi qad tatarakabu min kalimatayn waqad tatarakabu min akar su-aasha saddexaad waxa weeye kelmadda jumlada mufiidada ku jirtaa ma keligeed bay jumlo tahay mise waa juzun min aljumla jawaabtuna waa juzun min aljumla eh, darsigu markaa darsigii hore aljumla mufiida eh, intaasuu ku dhan yahay waxa ku hadhay waxa weeye tamaariintii lagu hubinayay ardaygu inuu fahmay darsigaas oo tamaariin badana waxaan dul marayaa tamriinka ugu horeeya iyo tamriinka kale ku xiga tamriinka u horeeya tamriinaat buu yihi alwal iqra' ilamilata asaabiqa akhri tusaalayaashaa soo hormaray kuwa hore ee darsigu lahaa wabayin cadad alkalimaati fi kulli miaal waxaad adaysaa tusaalayaasha kelmadaha tusaalayaashooda fii kulli miaal cadad alkalimaat tirada kelmadaha shee tusaale kasta imise kelmadood baa ku jira marka wuxuu sheegaya albustaanu jamiilun iyo ashamsu aalicatun horaanu soo sheegay kuwaas waa laba kelmadood labada ku xigaya waa saddex kelmadood saddexda labada u dambeeyaana waa min ashar kelmadood waa tamriinkii koobaadkaas atamriin aani iqra' iljumal alaatiya wabayin ilkalimaati fii kulli waaxidati minha jumlooyinka soo socda ahri dabeedna bayaami ama caddee kelmadaha mid kasta kuwana intood ahrido ood macnuhu uga fahanto jumlo kastaa waa jumla mufiida leannu tarkiib bay leedahay ugu yaraan laba kelmadood ka badan bay ka kooban tahay mufiidna way tahay oo macno dhammaystiran bay faaidanaysa dhammaantood waa jumla mufiida laakiin cadadulkelimaat baa laga rabaa adiga inaad sheegto asamaau mumdiratu samadu way rooban tahay ama way daaysa alxadiiqatu jamiilatun beertu way qurux badan tahay yanqaicu lmaaru roobku u go'aya yasiiru saxaabu daruuruhu way socdaan tadlucu shamsu qoraxdu way soo baxaysaa tajifu lardu dhulku wuu engegaya aaa'iru fowqa shajarati shimbirku ama haadku geedka dushiisa ayuu ku sugan yahay yaqtifu caliyun ilzhaara cali wuxuu guranayaa ubaxa yalcabu lghilmaanu bilkurati wiilashu waxay ku ciyaarayaan kubad yanzilu lmaaru min asamaa roobku wuxuu kasoo degayaa samada tasiiru sufunu doonyuhu waxay socdaan fi lbixaari badaha yashtadu lbard qabowgu ama bardiga dhaxantu waxay ku adag tahay fowqa aljibaal buuraha dushooda ayay ugu daran tahay jumalkaasi macaanidooduna waxaan filayaa waa waadixe mid waliba waa jumla mufiida ama waa jumalun mufiida waad arkaysaa maalan miaalka tusaalaha koobaad oo kale asamaau mumdiratu waxay ka kooban tahay laba kelmadood kau dambeeya haddaan soo qabto ee labayo tobnaad yshtad lbardu fowqa aljibaali waxay ka koobanta mise kelmadood afar kelmadood yshtad albard fowq iyo aljibaal waayahay tamriinka saddexaad mayiz iljumal almufiidata fi taraakiib alaatiya kala sooc ama sooc jumlooyinka mufiidka ah soo soocoo la soo baxa kuwa mufiidkaa ka soo sooc fi taraakiib alaatiya jumlooyinka soo socda taraakiibta soo socda fi ljumal aatiya buu markii hore wuxuu lahaa iqra iljumal aatiya ayuu lahaa fi taraakiib buui lann kuwa qaarkood jumlo ma aha oo mufiidkiibaa ka maqan tarkiib unbay yihi dhammaantood amilada soo socotaa waa wada tarkiib ama waa wada murakab lannu mid kelmad keligii ma jiro laba kelmadood saddex kelmadood marka waa tarkiib laakiin jumla ma noqon karaan jumla mufiida ilaa ay mayis iljumal almufiida kuwa mufiidkaa ah soo socda fi taraakiib alatiya tarkiibyada soo socda laysa aljawu jawigu cimiladu ma aha waxaa la odhan lahaa xaaran jawigu maanta maklula baaridan muctadilan mumdiran saasaa la odhan lahaa saxwan waxbaa ka dhiman laysa aljawigu jawigu ma aha waxaastibaa maqan markaa ma aha maxay jumla mufiida maaha kuwa ka tegayso waxaad soo qaadanaysaa adigu kuwa mufiidka un ka soo saarbu akala fariidun fariid wuu cunay taasi waa jumla mufiida akala fariidun lama sheegin wuxuu cunay waxa maqan sidaynu insha allahu baran doono akala waa ficil maadi waa ficilkii fariidunna waa kii wax cuno waa faacilkii mafcuulkii maqan wixii uu cunay alfutuura alطacaama alkhubza allaxma mafcuulkii baa meesha ka dhiman laakiin mafcuulkaa keliya jumlada waxbama dhimi karo mafcuulka maqnaashihiisa uma dhimi karo waynu arki doonaa tusaalayaasha caadigaee darsiyada uu ku sheegi doono takulu lbintu baa inoo soo saarta takulu lbintu oo keliyu halkaa ku daaya ficilkii iyo faacilkii keliya oo wixii la cunaya aanu soo qaad sidaa darteed akala fariidun waa jumla mufiida alqitaaru sariicun tareenkuu dheereeya waa jumlo dhammaystira in ijtahadta haddii aad dadaasho waa hayr mufiid waa tarkiib waa sax tarkiibkii wuu jiraa in iyo ijtahadta tarkiib baa jira laakiin mufiid maaha layta almariida mucaafan saasaa la odhan laha qofka bukaa miyuu bogsadaa waa tamani waxaan jeclaan lahaa inuu bogsado qofkaa buka laakiin layta almariida qofka bukaa miyaa ama miyuu halkaas ku daay mucaafan xaadiran maarasa yani naa'iman lama raacin marka waa hayru mufiid athawbu nadiifun maradu waa nadiif maradu waa nadiif waa jumla mufiida alkitaabu aladii kitaabkii iyo albintu lmutacalimatu gabadha waxbaranaysaa kuwaasina waad arkaysaa inaanay mufiidahay marka meesha aljumal almufiida ka soo saara haddii layna yidhi waa akala fariidun iyo alqiaaru sariicun iyo athawbu nadiifu alqiaaru sariicun iyo athawbu nadiifun wax kalaamay kuma jiro waa laba jumlo oo dhammaystiran wey ama akala fariidun waxaa ka dhiman keliya mafcuulkii sida ay uh, labada sheekh u wadaanna waxay noo keeni doonaan tusaale kaasun lamida ah oo ficilkiiyo faacilkiia ah oan mafcuulka lagu darin oo ay jumla mufiida ah ka wadaan marka jumla mufiida isaguna noqon doonta miaalka kale tamriinka kale afraad waa wuxuu leeyahay ijcal kula miaalin min alamilati alaatiya jumla mufiida miaalka soo tusaalayaasha soo socda ka mida ah, waxaad ka dhigtaa jumla mufiida waxaanad kaga dhigtaa biwadci kalimatin mulaa'ima adiga oo dhigaya kelmad ku haboon fi lmakaan alkhaali meesha ban alcusfuuru iyo alqafas waa la soo buuxinaya alcusfuuru fi lqafasi oo kale fi lqafasi shabadka ama qafaska dhexdiisa ayuu ku jira cusfuurka alwaladu yuxibu lfaakihata yaakulu lfaakihata yatanaawalu lfaakihata yashtari lfaakihata athawru alarda dibigii yaxrusu waa la odhanay asawru dibigu yaxrusu wuxuu qodaya alarda alwaladu lmuhadabu wiilka ahlaaqda leh waladka akhlaaqda leh maxbuubun oo kalaad odhan karta yani maarsa alxidaau ayiq kabaha cidhiidhigiihi kabaha qofka ka yar dayiqiihi waxaa la odhan karaa makruuhun mudirun dhibaatii leeyihi alqamaru fi samaa fi samaai waxaa lagaa rabaa meelaha bannaan kalima waaxida inaad ku buuxiso laguma ogola laba kelmadood inaad ku darto biwadci kalimatin yaad ku buuxinaysa kalima waaxida laakiin waa inay tahay mulaaima oo macnahiigu tahay munaasiba ay tahay waayahay ajsaa ljumla ajsaa ljumla maadaama uu bilow ahaa kolay darsigu maanta halkaasaynu ku